shaafaak allah iyo caafaak allah iyo allah yashfiik iyo wixii la halmaad ugu ducaynayso axaadiis dhowra marka macnahaa tilmaamaya tirada marka tashmiit ulcaatisi waa saddex jeer riwaayaadka qaarkood baaba laba base sheegaya masalada waa masalo masalada labaad haddii aad ku khaldanto gaal ood moodo qof muslim ah siikh socdaad wadaa tabliiqa mooday markaasaad salaan ku sii daysa markuu ku dhaafay baad ogaatay inuu gaal yahay adugu haddaad gaal yuhuud ama nasraani ama cid kaleba aad muslim moodo oo sidaa ku salaanto assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad tidhaahdo maxaa tala ah culammada qaarkood waxay leeyihiin waana jamaaca min asaxaaba wataabiciin baa sidaa qabee salaantii waad ka soo ceshanaysa aalia waa kugu khaldamay salaantayda waa celis waa kaasoo ceshaday ibnu cumar iyo jamaaca min ataabiciin ahlicilmi baa sidaa ku tagay wadaadana waxay leeyihiin niyadaadiba alla kuu raacahayaay waxba ka daba tegi maysid soo muslim maadan moodaynahaa qof muslima inaad salaantay ajirkeedii baa laguu qorayaa gaalkuna khayrka iyo ducadaa ma helahayo laannu maadan niyeysaninba maxaad niyeysatay muslim inaad adigu niyadaada alla ku raacaya gaalkana waxba kaa faa'idi mahayo waxba ha ka daba tegine iskaga tag labadaa ra'yiba waa jiraan baabu istixbaab اlmusaafaxati cinda اlliqaa'i wabashaashaة اlwajhi wataqbiili yadi اrajuli الsaalix wataqbiili waladihi shafaqatan wamucaanaqaة اlqaadimi min safarin wakaraahiyat اlinxinaa wuxuu baab yahay istixbaab اlmusaafaxa cinda اlliqaa in laysgacan saaro marka la kulmoo laysa salaamo inay sunno tahay oo oh, asalaamu calaykum ta ina ku darro gacansisaar oo salaanta gacanta la wa bashaashat alwaji iyo wejigoo la furo oo la muusado ruuxa wejiga loo furo oon weji eh, xidhan ama macbuusa ama kuduudsan eh, ama la kuurahayo aan laysku salaamin wa taqbiir yadi rajuli saalixi ninka wanaagsan ee culummada gacantiisa in la dhunkan karo ama weliga saalixa ama ninka imaamka caadilka ah, ama runlowga ruuxun arin diineed aad ku xurmaynayso wuu run badan yahay maalan waa qaari waa nin sadaqo badan waa nin salaada ku wanaagsan yacni arrin diineed ruuxaad ku xurmaynayso inay banaan tahay gacantiisii in la dhunkado bal wa sunnatun wey cinda jamaaca min asalaf taqbiilu yadi saalixi waa mina sunnay odhan jireen jamaca min asalaf wa taqbiili waladihi shafaqatan iyo in ilmahaada aad dhunkan karto danqashiya naxariis dartee taqbiilu yadi waladihi ilmahaada gacantiisa ama wejigiisa ama madaxiisa ubadkaadi kii yaraa iyo kii weynaaba inaad dhunkan karto walow kaana kabiiranba shafaqatan naxariis iyo danqasho darteed waxaa kaloo baab ku saabsan mucaanaqati alqaadimi min safarin ruuxii safar ka yimid in la qoroqoraysto xabadka la geliyo oo gacmaha intii la dhaafsado luqunta luqunta la dhaafsado qoroqoraysi baa la odhan jiray idinkuna hadda maxaad dhahdaa afgaalaadka ha garayn miyaad dhahdaa maxaa loo yaqaanaa shaqana ah, saye almuhim waa in xabadka la isgeliyo luqunta safar hadduu ka yimaado ama la sogootinayo hadduu safar ka yimaado ama uu ambabaxaal meel u yaho la sogootinayo waa isku mid wa karaahiyat la kohsado isku foorarsiga in la foorarsado markaad ruuxa inaad foorarsato inaan la ogolayn haddaad dhunkanaysa iyo haddaad qoroqoraysan iyo haddaad xabadka gelinba adoo taagan baad samaynaysa laakiin foorarsan maysid can abi اlkhaaab qataada bni ducaamat asaduusi qaala wuxuu ihi wadaadka qultu lianasin waxaan ku idhi akaanat ilmusaafaxatu gacanise saaridu ma ahayd fii asxaabi rasuuli illaahi sala اllahu aleh wasalam asxaabtii ma isgacan saari jireen ma isgacan qaadi jireen qaala wuxuu ihi nacam rawaahu اlbukhaari haa waa isgacan saari jireen muxuu anas ardayga taabiciga qataada muxuu sidaa ugu weydiiyey lأna jaryaanu camali اlmuslimiina calى shayin yadulu cala اljawaas muslimiintu hadday shay ku dhaqmaan oo dhaqankoodu ku dureersado inay hawl sameeyaan min hayri nakiirin walaa daliilin mukhaalifin waa shari muslimiintaa hawl sameeyey fii casri min اlcusuur bay hawl sameeyeen ku dhaqmeen ama weligoodba ku dhaqmeen muddo dheer wax ku inkiray oo muslimiinta ka ma jiro daliil sharci oy khilaafeenna ma jiro marka iyada ah camalkoodaasi waxaa weeye waa xujo filjawaas shaygaa inuu bannaan yahay oosan dhib lahayn buu kutusahaya waa nooc min alijmaac asukuuti saas darteed buu u wuxuu yidhi saxaabadu markay noolaayeen ma isgacan saarija anasow ila alla saxaabada u dambeeye nacam buuri idan waa shay bannaan bal waa min asunna wa min asunna weyaan can asim naag radi allahu tacaala canhu qaal lama jaa ahlu lyaman ree yaman markay yimaadeen qaala rasuullah sal lay sl rsulka wuxuu yidhi intaysan weli soo gaadhin wey ree yaman baa soo kowriyay muslimiinta oo yaman intay ka yimaadeen madiina dusheeda ku soo dhowaadeen nabigaa ka war helay markaasuu wuxuu yidhi qad jaa'akum ahlu lyamani ree yaman baa idin yimid oo idin soo haya wahum walu man ja'a bilmusaafaxa intaan dambe wahum awalu man jaa bimusaafaxa waa min kalaami anas laakiin xadiidku tagmanadiisu nabiga hadalkiisa wuxuu ahaa qad jaa'akum ahlu اlyamani wahum araqu minkum quluba ree yamaneed baa yimid oo soo socda oo madina iman doona wayna idinka qalbi jiricsan yihiin ansaari ansaar haddee niman kasii qalbi jiricsan waa niman haddee wada judboon haya weeye ansaar laftirkoodu waa ymni asalkooda yman bay ka soo jeedaan waa niman qaxطaaniyiina ah. oo halkaa ka soo jeeda hase ahaatee ayagu de waa horay waddanka degeenoo kumaan kun sanaay iska deganaayeen meeshaas madiine ah yamaantii koonfureed iyo shimaaliyiintiiba yunan markaa ka hadla hum araqu minkum quluuba waan idka qalbi jilicisan yihiin riwaayo kale xadiidku wuxuu yaqdimu calaykum yaqdimu calaykum hadan qowmun hum araqu quluuban lilslaami minkum waxaa berita idiin soo geli doonoo iman doona madiino muslimiin idinka qalbi jecsanoo muslimiinta idinka nugul ansaarada ninka muslimiin ooga roon oga nugul waa nin isagu tagay wey markaasay yimaadeen wa fiihim abu muusa alashcari nimanka ashcariyiinta ah ee waagida nabigu ammaani jiray ee odhan jiray hum minii wa ana minhum aad soo marteen xadiidkiisii aad soo marteen habeenkii maalinkii xataa haddaanan ogeyn meeshay degeen habeenkii nabigu waan garan jiray meeshay ashcariyin degay waa nimanka yimaniyiinta ah hugunka ka baxaya salaatuleylkooda qur-aankooda howlahaasuu nabigu garan jiray saayadu hadday ku yaraato waxaa weeye waxbay qaybsanayaan ninkii jawaan haystay iyo ninka kooba haystay kulli intii meel weyn lagu wada shubaa si siman loo qaybsan hayaa attakaafu alijtimaaci alislaami nimankii bilaabee wey baalkan khayaanada iska daaya asagoo kaartada ah, ee ribada ah, ee kolba meel lagaa soo gelinayo atakaaful ijtimaaci nimankii bilaabe wey xirsi nabaadiinihii qaadi jireen soomaalidu mid ka fiican wey xirsi nabaadiin meel kasta lagu qaada reemi qolyaha beeralayda ah masagaday xirsi nabaadiine geliyaan inta candho dhaqatay iyo xoola raacayntuna caanahay geliyaan dhiil weynoo somaa kadinka la dhigahayaa geela la lisahaya markaas hal walba wax lagaga shubahaya agoonta iyadoo geelooda lagu balqin maayo waa la daynhayaa qoliha danta yare laba halaad bas u irmaan yihiin waxba laga taaban maayo inta yarha roon baa wax laga balqinaya dhiil weyn baa la buxin martidaas iska leh haddii marti la waayo bunkaa lagu dubanayaa manuuntaa la qaybsanhayaa soo sidaa mayn hawsha wixi waan iska iloobaano ka xusuustaa waa takaaful ijtimaaco wanaagsan tiibuu nabigu nimankii yamaniyiinta ah ee aad u naxariis badnaa ee ashcariyiin nabigu aadam odhan jiray ee qoyskii abumuse ka dhashay abumuse qoyskii u dhashay raggu la socdow ragga waa ragga ansaareed samriyey dhankaa ku samriyey nin kaloo samri kara ma jiree marka xadiidku qaybtaas qaybtaasaa nabiga hadalkiisa calayh salatu intaan dambe wahum awalu man jaa bilmusaafaxa waa min kalaami anas sidii riwaayada axmed iyo khayrkiiba ay caddaysay sidaa marka ugu baraaruga wahum qolyaha reer yamaneed awalu man jaa bilmusaafaxa waa dadka u horeeya salaanta gacanta in layssaaro laysgacan qaado baahiyey weye riwaayadii cabdulahi bn wahab fii jaamici baa caddaysay salaantu carab way taqaanay in laysgacan saara way yaqaanay ansaari way taqaanay laakiin caankuma ahayn marmarka qaarkood bay isgacan qaadi jireen amaa yamaniyiin salaantoodu gacan baa la socotay saa darta riwaayadii waxaa ku yimid jaamica ibni wahab wakaanuu awala man adhara almusaafaxa nimanka caan bixiye baasha bannaanka soo dhega ayaga ahay hadday islaamaanba waa isgacan qaadayaan amaa ansaar iyo carabti kale inay ku salaamaan ku gacan qadanna waa dhici jirtay inay ku salaamaan gacanta ku saarana waa dhici jirtay saasay kala tahay hawshu rawa abu daawuud baa xadiidka wariyay biisnaadin saxiixin marka sheekh muxuu ka rabaa istixbaabu almusaafaxa inay saxaabadu issalaami jireen oycaan hawshaa ku ahayd ree yamanna ay baasha caan bixiyeen nabiguna qariray bal amaanay ayaa ku tusaya in la isgacan saaro inay tahay min sunnati اlmuslimiin oo shay qiimo badan ay tahay riwaayo kale awalu man xayaana bilmusaafaxat hum ahlu اlyamani riwaayo kale xadiidka uu leeyahay u horreeya salaanta nagu salaamay gacansaarka yaman baa noogu horreeyey oo dhaqan bay u tahay ree bsnaadi صaxiixin buu kadalika qaal xaafid ibn xajar fi fatx اlbaari sidaasuu isaguna yidhahda waa xadiid sugan xadiidku oo tusaya gacansaarku aad taqaanaan soomaaliya dee haddaan la isgacan saarin salaamba ooma ahee yamaniyiin bay wax wadaagaan baa laga yaabaa in ayaga ka mida yaman baan ka soo jeednaaba bay sheegaane waxaa weye waa البراء بن عزب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين laba mسلم ma jiraan يlتقiyaane kulmahayo iska hor imanaya fayatasaafaxaani isgacan qaadayo isasalaamayo ilaa ufira lahuma waa loo dembi isgacan saare isasalaamay qabla an yaftariqa intaysan kala tegin ka hor kala dhaqaaqin baa loo dembi dhaafaya yani waaba waan kulannay waan issalaannay gacantaanu issaarray dhaaf baa meeshaa laga helahaya raw abu daawuud baa xadiidka kadalika tirmidi baa wariya tirmidina waa wariya iyo ibnu maajahba wuxuuna tirmidi yidhahdaa waa xadiiun xasan hariib buu yidhaahdaa suyuuطina waa taxsiiniya asaguna wakadalika alalbanina wuu saxiix yeelaa waxaa laga soo rabay cumuumka xadiidka laba shay cinda ahli اlcilmi almarأa alajnabiya iyo almrad اlxasan اljamiil labadaasaa laga soo reebaa ma min muslimayni yaltaqiyaani fayatasaafaxaani ilaa gufira lahuma qabla an yaftariqa cumuumka waxaa laga soo reebaya haweeney ajnabi hadda gacan saari maysid haddaad salaamin waa un salaami assalaamu calaykum baad leedahay un keliya gacansaar ma jiro gacan saar ma jiro maxay aragtideedii baan lagu ogolayne maxaad gacan saari moodaa man xurima ru'yatuhu xarumad xaruma masuhu wa lamsuhu baa la yidhah hiy alqaacida alfiqiya almujmac shaygan laguu ogolay aragto ma taaban kartid taabashadaa ka daran bal shay waxaa jira lagu oga taabato laakiin mararka qaarkood lixaajatin loo fasaxaya aragtidiisa ayb haweeneyda ajnibiyada meesha kuma jirto waxaan kaloo ku jira cinda ahli اlcilmi almrad اlxasan ninka quruxsan ee gadh iyo gafuur midna lahayn weeye ee gabadh yarba aad moodayso boojaalah quruxdiisa waa nin cas oo quruxsan oon xaad iyo gadh iyo kurtumo midna lahayn oo ku aafoobi karo ninka fitnaysan somaaliya hawshaa maysan aqoonay dib baa soo kordhay laakiin waxaa weeye hawsha carabtu dhib ku haysaa culays bay ku haysaa laannu ninka yarka ee bucbucoodka ah ee curtanka yacyocoodka waa lagu khaldami karaa ninkii iimaanla iimaanlada waad garantay mar malin kii halkan ama ahaada waa kale labadaasaa laga soo reebaya labadaa lama ogola lagacan saari maayo loona dhowaan maayo salaantaa guudun baa loo taagnaanaya fadligaasaa marka ku jira in la isgacan saaro la isalaamo wa can anasin radi allahu tacala canhu qaal qaala rajulu ninba wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alrajulu mina nin anaga naga mida yalqaa akhaahu walaalkiibu la kulmaya nin muslima walaalkiibo muslima la kulmay aw sadiiqa ama saaxiibkiibuu la kulmayaa islaamnimada saaxibnimada usii dheerba ayanxanii lahu ma u foorarsan karaa ayanxanii lahu ma u foorarsan karaa haddaad ilaahay hayrkii ruux aad u foorarsato foorarsigaasoo rukuuc gaadhsiisan xaddurukuuc gaadhsiisan waa gaalnimo diinka lagaga baxayo iyo may waa kabiira min alkabair baa laisku haya min hayri qastin baa laga hadlay ugu waata adoon u qastin tacdiimkiisa iyo weynayntiisa haddaad ruux u foorarsato foorarsigaadana uu gaadho rukuucdii oo kale ilaahay baa loo rukuucaaye aadama looma rukuucee waxaa weeye waad ku gaaloobi iyo waa kabiira min alkabaa'ir baa laysku hayaa halis weeye marka ayanxanii lahu ma u foorarsanaya nabi allow qaala laa mayu nabigu qaala wuxuu idhi afa yaltazimuhu ma qoroqoraysan karaa aliltizaam huna waa almucaanaqa riwaayada ibnmaaji baa caddaysay an yucaaniqu bacdunaa bacdan afa yaltazimuhu hab ma siinayaa oo mahadgaraynaya ama ma qoroqoraysanaya wa yuqabiluhu ma dhunkanaya qaala laa mana dhunkanayo mana qoroqoraysanayo qaala wuxuu ihi fayaahudu biyadihi wayusaafixu gacantuu qabanoo wuu salaami soomaha nabi allow qaala nacam haa taa waan ogolahay lama ogolo qoraysina lama ogolo dhunkashana lama ogolo waxaa la ogolaya keliya gacantoo la isku salaamo rawaahu tirmid qaala xadiiun xasan sida raajixna waa xadii aciifa xadiikani sida raajixa waa xadiid daciif ah cinda ahli اlcilm marka ninka la yidhaahdo anas waxaa kala tafarudoo kala gowna xadiidkan wadaad la yidhahdo xandala ibnu cubaydillaahi saduusi اlbasri ninkaasaa la tafaruda xadiidka alraawi can anas xadiidka waa xandala ibnu cubaydillaahi اlbasri waa nin daciifo mukhtalita cinda ahli اlcilm daciifun mukhtalit waa daciif wuuna isku dardarmaday waagi dambe walidaalika xadiidkan waxaa ku inkiroo yidhi waa min munkaraati xandala can anasin axmed bn xambal fii cilali wamacrifat الrijaal waxaa kaloo ku inkiray ninka la yidhaahdo bayhaqi fii sunanihi waa min mafaariidihi buu i asagaan la goonoodo waana xadiid munkara ibnu qaطaan alfasi ayaa asaguna sidaa yidhi fii kitaabi bayaan اlwahmi wاliham cabdاlxaq alishbili fii axkaamihi ibnu muraqim fi اlbadr اlmuniir jamaaca sidaa ku tegay tirmidi iyo albani baa taxsiiniya taxsiinkood fiihi nadar xandala ibnu cubaydilaahi saduusi اlbasri waa nin daciifa mukhtalida ah. xufaadda waaweynna waxay caddayen xadiidkaas inuu la tafaruday mutaabacaadka sheekh albaani uu sheegayna waa manaakir iyo munkaraat xadiidkaa marka ma waxaa kaloo duminaya xadiidkan oo inuu munkar yaha kuu sheegaya saxaabiga anasa waxaa ka sugan inuu yidhi kaana asxaabu rasuuli illaah idaa talaaqow tasaafaxuu wa idaa qadimuu min safarin tacaanaquu anas waxaa ka sugan inuu odhan jiray xadiikaasna waxaa wariya abaraani fi lwsat wuxuu anas odhan asxaabta nebi maxamed hadday iska hor yimaadaanna way isgacan saari jireen haddii midkood ka yimaado safarna way isqooroqooraysan jireen xadiidka namcuum marku alkuu yidhi laysma qooroqooraysan karo soo maahay anas maa laga warinayay asxaabu rasuulle anas ka soo guuriyey asxaabtu hadday barhkood safar uu ka yimaado inay xabadkaisgelin jireen oo isqooroqooraysan jireen asagay ka sugantay kadalika shacbi caam binu sharxil ashacbi isaguna sidaa kalaa ka sugan bisanad cinda albayhaqi fi sunan asxaabu rasuulilah meeshay iskaga hor yimaadaan gacantay issaari jireen intay issalaamaan haddii midku safar ka yimaadana way isqooroqooraysan waa isku dhegi jireen luqunta isdhaafsan jireen idan asaga anasa wixii ka sugnaa yuu xadiidku dafiray wabittaali wadaadkaasaa la tafaruday xadiidka daciifka ah marka taxsiinu tirmidi wman waafaqh waa hayru maqbuul waa min munkaraati akhطaai xandala maxaad tidhi shaqiixyo wuxuu leeyahay waalidkoo fadhiya haddaad u timaado ma u foorarsan kartaa waalidku maad foorarsanna waad un salaamaysaa boorsiga laga hadla waa maxay inagooda siman inaad i foorarsataa laga hadlaaya laakiin adoo fadhinaan ku sooda inaan ku salaamo culays ma taa culays ma marka xadiidkaasi ma sugno xadiidkaasi ma sugno taas ogaada marka ayada sidaas weeye asxaabu rasulilah sal ly slam waxaa ka sugan inay isdhankan jireen meeshuu kuu sheegay dhunkashadan aydna waa munkara mucaanaqadii munkaray noqotay la diiday dhunkashadii la diiday munkaran asxaabu rasuulilah nabi maxamed bay dhunkan jireen ayagaa isdhunkan jiray bal altaqbiilu waa sunna التقبيل waa suنة في الصاaلحيiن وأهل العلم ولذلika الxاaفظ أبو بكر مqري kitaab buu qora layda fii تaqبيل اليdi gacanta dadka sulaxada ama culammada ama ahlu khayrka ama shay diineed lagu xurmaynayo gacantooda in la dhunkado oo wejiga laga dhunkado oo la qadariyo kitaab buu ka qoray xaafid بن xajar wuxuu yidhi aaثaar fara badan iyo axaadiis fara badan buu ku keenay kitaabkuna waa maطbuuc soo dejiyo akhrista ninkaan marka asagoo waraaqa haysanin baa la daabacay daar اlcaasima biriyaad baana daabacday waa maطbuuc mutadaawala taqbiil yadi lxaafid abubakr muqi baa la yidhaahdaa waxaa kaloo kitaab ka qora qadiyadda abi saciid min acraabi kitaabu اlqubali wاlmucaanaqati wاlmusaafaxa buu asaguna qoray isdhunkashada iyo qoroqoraysiga iyo gacansaarka saddexdaa mas-uulu kitaabka ka qoray aahaar can asaxaaba wاtaabiciin wa can rasuulilah wa can salaf buu keeno fara badan oo sugan asna waa maطbuuc oo isaguna makhtuudmaasna waa la daabacay isaguna raadiyo akhriya bitaxqiiq camr bn cabdilmuncim waad ka fiirin kartaan marka qadiyadan saddexa qadiyo xadiidku ka hadlay in laysu foorarsado iyo in laysqooroqooraysto iyo in laysdhunkado iyo in laysgacan saaro afar mas-uul ka hadlay laba ka mid ahee oo uu diiday labadu way sugan tahay afar masalo caduu keenay kadibna saddex buu wuxuu saaray qalin cas muxuu fasaxay hal mid oo ah in laysgacan saaro saddexduu kansalay waxaa uun ka sugan keliya oo axaadiidta kale tilmaameen isu foorarsiga in laisku khuduuco laisku foorarsado taas unbaa mamnuuca ama qoroqoraysiga iyo dhunkashadu way bannaan tahay waxaan dadka waaweyn la ogolayn laakiin in laga dhunkado afka lama ogolo madaxa ka dhunka haddaad rabto waxaad xurmaynayso wejiga gacanta howlaha waa la ogolaya laakiin af maxaad ka doonaya edabdarro wey isagu lama ogolo caruurtaada iyo haweenkaada hawlahoodii annaga ha noo keenin maxaad tidhi sheekh cabdalle dhabanka miya dhabankaasu waa fasaxan yahay haddaan howlo kale adan ka lahayn inaad isfaana ilata intaa inaad garataan ba ilata sheekh cabdulla adugu maxaad horta bad kale igu furtaa soo anigoo maxkamadaha soo dhameeyey ma ahayn xilli baan ka soo hadlay hawshaas xadiidkan marka ma sugna saa ku ogaada وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه قال قال يهودي baa لsaaxibi nin yahuudi a ayaa saaxiibkii kaloo yahuudiga ku yidhi idhab bina ilى hada النabiy ina keen nabigan aynu aadne oo maxaan u aadaynaa aan wax soo weydiinna is yidhaahdeen intaa markuu yidhi faataya sheekhuu soo gabay xadiidkii kii kale wuxuu war nabi hadhihin inkaara kugu dhacdaye hadduu maqlo adoo nabi leh afar indhood buu yeelanhayaabu waa xaasidnimada yuhuudeed wuxuu og yihiin oo nabi maxamed inuu nabi yahay og yihiin bay diidan yihiin la maqlo waa laba oo culammadoodii ahaa bay ahaayeen waxay dhaheen soo imtixaanay su-aale soo weydiinayna keen nabigan inuu nabiya way ogyihiin inuu rasuul yahay ogyihiin say caruurtooda u yaqaanaan bay u yaqaanaan yay u garanaya inuu nabi maxamed xaq yahay laakiin ma rabaan inay qiraan oo dibnahooda laga maqlo xaasnimadooda fa ataya rasuul lah rasulka ilahi bay u tageen fasa'alaahu wuu nabiga waxay weydiiyeen can tisci aayaatin bayinaat sagaal masalo oo cadcad bay weydiiyeen sagaal calaamo oo cadcad bay weydiiyeen فakر اadيiث xadiika buu sheegay صxaabiga صفو بن cسا الmuraad ya ilىa qwlihi ilaa weedhi ahayd faqabla yadahu gacantii nabigay dhunkadeen nuskta صaxiixada faqabala yadayhi baa ku qoran wa rijlahu iyo lugtiisay dhunkadeen iyo wa rijlayhi waa nusq acatiiqa sidaasa ku qoran wa qaala waxay yidhahdeen nashhad waxaanu qiraynaa anaka nabiyun inaad nabi tahay bayaan qirayna rawahu tirmidi وaغayruhu baa wariyey biasaniidi صaxiixa markuu nabigu su-aal bay weydiiyeen waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaad noo sheegto can tisci aayaatin bayinaad oo la siiyey reer banu la siiyey sagaalkii buu nabigu u dareeriyey waana masaa'il laga reebay ahayd shirkiga zinada sariqada been abuuradka dagaalka oo rigyada laga cararo gabdhaha muxsanaadkoo la qadfiyo masaa'il ayagaa laga reeboo sagaalay ahaayeen markaasuu nabigu wuxuu yidhi wacalaykum waxaa kaloo idinkhaaatan alyahuud anlaa tactaduu fi sabti tobankii buu xidha cashar aayaatin bayinaat sagaalay raadinhayeen iyo miday qarinhayeen oo ilaahayeen nabigu ma ogo buu nabigu iskugu daray intuba way yaabeen markaasay dhe waxaan qiraynaa nabi tahay markay qireen buu nabigu wuxuu yidhi maxaa idiin diidaya inaad i rumaysaan waad ogtiin nabi ahaye waxay dheen laba arrimood baa noo diidaya beentooda bal midda koobaad waxay dheen nebiyulaahi daa'uud baa ilaahay wuxuu ka bariyey reer banuu israa'iil intay nool yihiin inaan nabi laga waayin oo zaman kastoy nool yihiin oy joogaan reer banuu israa'iil nabi laga soo saaro daa'uud baa ilaahay ka bariyey nebi daa'uudka markaa ku maxaabsanhayaana agtooda nabiba kama aha barhkood boqor wayay yidhaha wayba laakiin waa la yaqaana waa weli taqiyada raafidada waxeeda wey nebi daa'uud baa ilaahay ka bariyey inta reer banu israa'iil nool yihiin ay dunida ifka joogaan inaan nabi laga waayin hadaan adiga ku raacno waxaa go'ayay dheen raadkiis noo socday iyo ducadii daa'uud baan waayaynaa maambiya isdiidda zaman keliya ilahay intaasoo nabi soo saaraa oo iskuu geeyaa ibraahim iyo luud baa wada noola ambiyo ah intaasoo nabi baa issoo gaadho wada joogto maxaa isdiida ii sheeg ma culumaa waa idabdaro qodob kale waxay dhaheen haddaan ku raacnay yuhuud baan ka baqaynaa inayna disho cabdullahi ibnu islam maxay u dili waayey bal idabdarada yuhuudda dili maxay tahay nebi maxamed baa jooga ansaar oo tolaa joogtoon saa loo fiirin ninka islaama yaa fiirin kara yacni waa waa meelay ku baxsadaan uun uu arkay nabigu inay idabdaro wadaan iskaga horday uri daniina qabsada xadiidkan marka sida eh, raajixa isaguna aciif wey xadiidkan hadda sida raajixa isaguna daciif wey laakiin alimaam tirmidi isagu uu saxiix yeelaa xaakim baa saxiix yeela adyaa almaqdasi baa saxiix yeela ama imaam الnasaai wuxuu i waa adii munkar ah waa xadiid munkar ah bukhaari oo la weydiiyey wadaadka xadiidka wariye wuxuu i laa yutabacu calaa xadiiihi waa cabdullahi bnu salmة اlmuraadi can safwan bni casayr almuraadi cabdullahi bnu salma almuraadi اlbajali cafwan almuraad ilkindi aandhaho ayaa xadiidka warinaya taabica waxaa ka qaday camr mura camr murana shucbaa ka sii warinaya ariiqaasu xadiidku ku yimid tafarada bihi cabdullahi bnu salma almuraadi can safwan bni casaal ninka asaga marka cabdullahi bn salmt almuraadina waa nin laysku khilaafay iqadiisa iyo iyo tadciifkiisa jumhuurtu waxay u badan yihiin in uu nin saduuqa yahay shucbe iyo camr mura iyo jamaac daraqudni iyo axmed iyo iyagu way weerareen tacrif wa tunkir xadiidka isagaa la tafaruday isagaa la gooyi noqday wax ku raacay ma jiro walidaalika nasaa-i wuxuu ihi waa munkara ah. xaafnu kaiirna tafsiirka iyo taariikhdiisaba labadaa kitaab wuxuu ihi waa mushkil ah ishkaalku wuxuu u jeedaa sagaal aayadood baa nabiga la weydiiyey iyo alwasaaya alcashri buu xadiisku isku khaldahaya alwasaaya alcashir ee suuratu ancaam dhammaadkeeda lagu qul tacaalow atlu lagu caddeeyey yuu xadiidku ku sheegay alayaata tiscina waa sagaalka aayadooda suuratu alcaraaf lagu sheegay ee dhiigga iyo qumalka iyo dafaadicda hawlaad garanaysaan wey marka takhliidkiisi iyo dacfigiisa cbdullah slat muraadi wuxuu isku khalday alaayaat albayinaat buu ku khalday bilwasaaya alcashr xadiid mushkilo yidhi asuna waa weeraray bukhaarin wuxuu laa yutaabicu calaa xadiiii cuqaylo wuxuu yidhi bukhaari xadiidku u jeedo xadiidkan weeye xadiid qaabkaa la iskugu haysto hadduu asaxo oon u dayno siday mareen tirmidi iyo xaakim iyo adyaa almaqdis u dayno masaa'il fiican baa ku jira oo ah inay bannaan ninka caalimkaa ah in la dhunkado gacmihiisa iyo lugihiisaba inay bannaan tahay masale kaloo muhiima ah ku jirta aad u qiimo badan inta aana ka tegin xadiidka un insaafi axmed axmed bn xambal asagoo cabdimsla muraadi dura iyo haddana wuxuu aaminsanaa xadiidkan inuu sugan yahay wuxuuna u jiray ninka gaalka yuhuudiga ama nasraaniga hadduu yidhaahdo waxaa tahay rasuulka ilaahay baa tahay iyo waxaa tahay nebi maxamedow nabi baa tahay kala duwan wuxuu odhan jiray nabi baa tahay laguma islaamo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annaka nabiyun lagu islaami maayuu odhan jiray islaam laguma soo galo laakiin waa inaad risaalo qirto oo wa annaka rasuul ullah alshahaadatu bilrisaala limuxamadin baa lagu islaamaaye laguma islaamo alshahaadatu limuxamadin biاlnubuwa xadiikan u daliishan jira tafriiqa asaga ah marka axmed wuxuu qabaa xadiidku inuu sugan yahay wain kaana cabdullahi bn salaat muraadi dacfiga ku jire axmed tirmidi ninka la yidhaahdo daya almaqdisi xaakim halkaasay mareen laakiin naqdiga ninka la yidhaahdo nasaa-i iyo bukhaari iyo ibnu kaiir baa min xayu sinaaca alxadiiiya ila xoog badan iskana ogaada marka waa xadii uun maxalu ijtihaada tasxiixiisa iyo tadciifkiisu ma aha xadiid liita hadduu asaxana xujo u yahay inay bannaan tahay lugta iyo gacantaba in ninka culummada ama ahlu diineedka laga dhunkan karo xur ixtiraaman lahu saasuuna sheekhu u keensada ama masalada kale caqadiga waa muhim ba idiinta inaad fahantaan leanna maxaa yeelay nabadnimo haddii laguu qoro taamacneedu maaha inaan qiray inaad rasuul ii tahay oo la ii kaa soo diray farqun bayna alrisaalati wاlnubuwa isku mid maa way kala duwan yihiin an ibn cumar radi allahu tacaala canhuma qisa ibn cumarna qisa laga wariyaa waa mansuum bilxikaaya qisa laga wariya qaala fiiha uu ku yidhi fadanawnaa min anabi nabigan usoo dhowaanay faqabalnaa yadaw gacantiisaanu dhunkanay rawa abu daawuud baa xadiidka wariya xadiidka abu daawuud ayaa wariya hoosta wadaadka muxaqi wuxuu ninka mxaqosta wuxuu leeyahay abu daawuud dabariy iyo ibnu maaja sanadkuna waa daciif ibnu maaja hadduu ku dara tirmidan uu ku daray ahayd xukunka tirmidana uu sheego mulaaxada aad bannaanka taalla wey rawa abu daawuud watirmidi wabnu maaji intaba waan wariyaan tirmidi wuxuu ku wariyay xadiidka kitaab ljihaad kitaab ljihaad ka firiya kitaab ljihaad wuxuuna yidhi tirmidi waa xadiid xasana laa nacrifu ila min xadiidi yaziid ibn abi ziyaad mwl haashimiin sidaasuu yidha tirmidi marka waa taxsiiniyey cabdilxaq alajbinina waa taxsiiniyey wakadalika sax axmed shaakir baa tasxiixiya fii taxqiiqi lmusnad sanadkiisana waxaa ku jira sanadka daciifka uu sheegay muxaq wuxuu ujeeda yaziid ibn abi ziyaad alhaashimi baa ku jira oo nin daciifa sida loo badan yahay qisaduu kuu sheegi waay soo marteen adabkaad ku marteen iyo sunankee saxaabiga cabdullahi bn cumar wuxuu ka sheekeeyey inay ayagoo koox sariya ah oo lugmarood ay duuleen gaalo ka badan bay isheleen markaasay ka insixaabeen oo ka carareen marka gaalada ilahay ka badbaadiyay in yar bay ahaayeen oo ka baqan in la junjuunsado oy madiina ku soo dhow yihiin iyo waxay idhaahdeen maxaanu samaynaa innagoo dagaal ka cararay iyo gaalo madiina ma tegi kar nabigana oo ma tegi karee maxaanu samaynaa xidnimay sahiid waynaga dhammaantay intaan madiina galloo nabiga ka dhuumanno oon sahi qaadanno oon muddo joogno kadib aan noqonno gaalada aan ka soo cararay aan la soo xisaabtanno markaan ceebta iska soo mandha kadib nabiga aan u nimaadno lagu tashaday madiina la soo galay maalmaha nabiga laga dhuumanhayey saacado waxay noqotaba kadib qole waay dhuuman mayne taan nabiga u tagno warkeena aan caddayso nabiga dembi dhaaf noo weydi dhahan aminka haddana ma noqon karree racigaa dambaa loo batay oo ah in nabiga loo tago runta loo sheego layidha waanu baqannay nafley baanu noqnaba allo hadii ilahay dembidhaaf noo weydii nabigaa loo tegey nabi allow waa kuwa wanagaan nabi allow naxnu lfaraaruun bay dheheen nimankii baqa dheere reer baqa dheeraa nahay nabi waa la qartaa baasha gobannimo qiilqiil iyo eneeniyo hawsha waxbaa isdaba maray iyo annagoo diyaaraan bayna gaadeen iyo ilaah la'aan bayna heleen iyo waxaa saxaabama yaqaanaa runta naxnu lfaraaruun nabi allow oo kumaa tihiin ree baqadheere nimanka fadlin jiray baa nahay nabi wuxuu uhi bal antum alcakaazuun nimanka jilibka laabi jiray dagaalka celin jiray ee rugcadayaashii baa idin soo dhawaada maxaa dhiboo jira nabi alla waan baqannay ana fi'at lmuslimiin xaggaygaa u soo xayaateen ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan he ilaa fia fiat lmuslimiin anaa saldhigii baad igu timaada maydan cararin indhaha kor u qaada ha isdullaynina xadiikaasu xadiiku markuu nabigu ka fujiyey yay marqaameen nabiga dhugaha ka dhonkadenoo gacmaha ka dhonkadenoo nabiga ku yaaceen nabi allo maalmo dhan baanu dhuumanayna haddaan ku iman lahay aafadowsho waan ka bogsan lahayn bay yidhaahdeen marka marka qisadaa qisadoo saxaabigu sheekhu soo gaabiyey faqabalnaa yaadahu nabiga gacantiisaan dhunkannay xadiidkun marka adugu wadaadkaasun baa la ysku hayaa xadiidkiisa ma la taxsiininaya mise maya an caaisha radi allahu tacaala canha axaadiista taqbiilka ku saabsan iyo mucaanaqada labada kitaabee idiin sheegay baa idinkaga filan waxba idinku celcelmaano inaad isfaana ila tahay an caaisha radi allahu tacaala canha qaalat qadima zayd bnu xaaria soo galay almadiina soo galay zayd bnu xaaria mowlaa rasuulilaahi baa madiine yimid wa rasuul lah sal slam fii beyti nabigoo gurigayga ku jirayt nabigoo gurigayga jooga yaa safar waxaa ka yimid zayd bn xaaria ninkuu nabiga aad u jeclaa xiba rasuulilah faataahu nabigu u yimid faqaraca albaab albaabkuu kawiyey qawqawbu ka siiyey albaabka nabi maxamed oo xidhan ma hadlin nabigaa dima loo waxyooday ma ilaahay baa ku ilhaami wuu garto inuu zayd yahay ruux baad garan ma ogtahay qaabku albaabka u garaacay iyo qaabku usoo istaagay xillu yimaado ruux iska aad dadku isu ma aha markuu albaabkii garaacay faqaama ilayhi nebiy nabiga u istaagay yajuru sawba isagoo marada jiiday nabigu waa ka gaadhi waayey haliilkii iyo hamuunyadu u qabay iyo kalgacaylka u qabay xiisu u qabay zayd ibn inuu maradii xidho isagoon ku iqaadan oo macawiista hoosta ku xidhay oo qaarkiisu qaawanayn nabigu bannaanka u booday ku orday walaalkii yajuru awbahu maradiisa jiidaya factanaqahu waa qorqoraysta waqabalahu waana dhunkaday rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan xaafidn xajarna taxsiinkaasuu ku raacay waa ka aamusay sanadka xadiidka waxaa ku jira nin la yidhaha abu yaxya muxamed bn cabaad oo daciifa ku jira ninkaasaa ku jira ninkaasa asaguna xadiidka ku jira an abi radi allahu tacaala canhu qaal qaal lii rasuul lah sal sl rsulka wuxuu igu yidhi laa taxqiranna min almacruufi intaa waxaa ku soo dhammaaday iskacansaarkii iyo e, qooroqooraysigii iyo dhunkashadii gacanta iyo wixii la halmaala iyo karaahat linxinaa iyo isfoorarsigu la ogolay maxaa hadhay wejigoo la furo ayaa hadhay tii buu rabaa sheekhu inuu ka hadlo laa taxqiranna min almacruufi shayn shayga samaha ee wanaagga ah waxba ha ka quurhsanin samo iyo wanaag meeshuu ku yimaadaba ha quurhsanin haad yaraysanin ha saluugun hana daraabin walow an talqa akhaaka biwajhin alqin walaalkaa weji furan baad kula kulantide walow an talqa akhaaka walaalkaa inaad kula kulantaba allaha ka dhigo macruufka iyo samaha ad hayso iyo wanaag ad hayso biwajhin alqin weji furan bashaash ah aan la kududaynin aan la kuuraynin rawahu muslim waa macruuf waa khayr wey bashaashtulajub u daliishanaya wa can abi hurata radi allahu tacala canhu waynu soo marray xadiidka dhabarka horinaad xusataanba qaala wuxu uhi saxaabiga abu hurayra qabala nabiyu اlxasan bnu calay nabigaa dhunkaday xasan bnu calay abubakar baa nabiga dhunkaday cumar baa gacanta abubakar dhunkaday saxaabadu waas dhunkan jireen nabiga dhunkan jireen dhaqan la yaqaano qabala nabiyu nabigaa dhunkaday tana wuxuu deliishanaya awlaadaadii wa taqbiila wtaqbiili waladihi shafaqatantii buu rabaa inuu daliilkeedii keeno imaamku qabala nabi nabigu wuxuu dhunkaday alxasan bn caliy xasan bn caliy buu dhunkaday uu yahay faaduma dhashay faqaala alaqrac bnu xaabis wuxuu dhi alkhifaari mise tamiimi buu ahaa alfazaari cafwan aqrac bnu xaabis oo oday qolyihii najdiyiinta duqoydoodii oo yar qallafsanaa muslimna waa ahaa waagi dambe ina licashrata min alwalad oo fii riwaaya cashran baa ku qoran marka anfustaa la ina lii cashraa min toban wiil baan leehay buui toban yaan leehay maa qabaltu minhum axadan hal midna weligay kama dhunkanin buui aduguna wiilay u dhashadu awow u tahay baad dhunkanaysa faqaala rasul sl wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam ninkaan caruurta iyo dadka muslimiinta u danqanin asan looma naxariisto qalbi adaygay naxariisdaray nabigu kaa tahay buu yuu tilmaamayaa toban aad dhunkan weyda maxay ku yeeleen soo waalid matiisoo meel kuma danqato maxaad ahayd man laa yarxam ruuxaan danqanin oo naxariisanin laa yuxm loo naxariiso muttafaqun calayh idan abwaabtii uu sheegoo dhanba sheekhu baabkuu sheega taraajimtii uu sheega faqaraadkiiso dhan adilou u keensaday oo wada sugan oo wada sugan min xayu ljumla marka la fiiriyo si guud waxaan ka ahayn inxinaaga inxinaaga xadiis saxiixa oo muusan keenin laakiin waa ijmaacu اlmuslimiin inuu xaaraan yahay ama kufr uu yahay adilo kaleo khaarijina way ku timid baabka asaga ah kitaabu ciyaadati اlmariidi watashyiici اlmayiti wالsalaaةi calayhi waxuduuri dafnihi wاlmukhi cinda qabrihi bacda dafnihi wuxuu baab yahay kitaab ciyaadati اlmariid wuxuu kitaab yahay ruuxa buka in la booqdo ruuxa muslimkee xanuunsan in la booqdo watashyiici اlmeyiti meydkana la sagootiyo la raaco janaasadiisa la raaco wsalaata calayhi meydka in lagu soo tukado wa xuduuri dafni xabaashihii dugmadiisa in laga qayb galo wاlmukti cinda qabrihi qabrigiisa in lagu agnagaado la ag joogo bada dafni marka la xabaalay kadib kadib nusaaca ama saacada su inoo weheshado inta su la weydiinayo ilaahayna loo weydiiyo ku sugo su iyo jawaabahooda baabu ciyaadati اlmariidi can اlbarا bni cazib radi allahu tacaala canhuma qaal amara rasuul la rasuulka wuxuuna faray biciyaadati اlmariidi ka buka booqashadiisa waitibaaci اljanaazati janaazada iyo nacashka in la raaco la dabagalo oo hugunka iyo higiilka muslimiinta la badiyo wa tashmiit alcaatisi kii hindhisooda in loo duceeyo yarxamuka allah la yidhaahdo markuu ilaahay ku mahadiyo nabiguna faray wa ibraari lmuqsimi wa ibraari lqasmina waa riwaayo wabraari muqsimi kii dhaartay in loo hogaansamo dhaartiisao loo baarima sameeyo wallahi inaad raacaysaa maanta wallaahi inaad ila soo qadayn wallahi inaad xaajadaa ila geli buu ku yidhi walaalka waadna qaban kartaa hawsha ayadaa wuxuu kugu dhaaranaya inaad samaysana xaaraan ma ah waa shay bannaan waa loo wax ka badan buu kugu leeyay waad ka yeelaysa wa nasri lmadluumi ka laga gardaranyoo loo hiiliyo la garab istaago wa ijaabati daaci kii ku sooriyey ku casumay oo la yeelo casumaadiisa ijaabat اdaaci uu kuu yeedhay weliimo qado xurmo kale ijaabat اdaaci wa ifshaaءi الsalaami iyo salaantoo la faafiyo ummadda la gaadhsiiyo calaa man carafta waman lam tacrif tacrifba muttafaq calayh maxalu shaahidku sheekhu kar waa maxay waitibaaci اljanaaza janaazadoo la raaco iyo ciyaadة اlmarid labadaa masalo ayaa baabka khusaysa amara rasuululahi biciyaadati اlmarid mariidka in la booqdo waa fardu kifaayo iyo maye waa sunna mu'akada la isku haya waa shay fadli badan ilaahayna jecel yahay rasuulkiisu jecel yahay dunuub badan lagu dhaafo min xuquuqi اlmuslimiinna ah waa in lagu dadaalo muttafaq calayh وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس min xaqi اlmuslim min baa qadar biitifaaqi اlmuslimiin culummadu xuquuqda muslimiintu isku leeyiin shan ma aha ee shan waxay ka mid tahay xuquuqda ay muslimiintu kala mudan yihiin baa laga wadaa shan arimood waxay ka mid yihiin xuquuqda muslimiintu isku ley inay kala mudan yihiin saasaa loo jeedaa ee ma aha xasri looma jeedo xaqu lmuslimi cala lmuslimi ay min xaqi lmuslimi cala lmuslim ruuxa muslimka muslimkale xaqu ku ley waxaa ka mida hamsun shan radu salaami salaantoo laga qaado assalaamu calaykum bay waad ka qaadaysa adtuusan markaa uusan ahayn mubtadic mubtadic ninka bidcada weyn la yimid ee diinka ka dhanka ah ee khariban lana salaami maayo laga qaadi lana salaami salaan laga qaadi maayo daliiluhu asalka masalada waa xadiidka kacbn maalik ee soo markuu ka hadhay isagii saaxiibadihii dagaalkii duulaankii tabuuk ay ka hadheen iyo adilo fara oo baabka ku timid marka salaanta mubtadic aan la salaamaynin xaggan aan laga qaadayn asalka guud baa laga soo reebayaa liqawaacidin wa adilatin ukhra waciyaatu lmariid ka xanuunsanoo la booqdo waitibaacu اljanaa'isi janaazadoo la raaco wa ijaabatu dacwa sooriyadii casuumaadoo la yeelo oo la raaco ruuxi muslimka loo tago haddaan meesha munkarna ka jirin shuruudda waad garanaysaan ay leedahay ijaabatu dacwa hor baynu soo sheegnay wa tashmiiط اlcaaqisi iyo kii hindhisooda loo duceeyo muttafaq calayh وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة اللوين مالك قيام حورنا يا ابن آدم أضم بالله لا يدوميس كمذا إن آدمو maridtu waan bukooday falam tacudnii imaadan booqanin ee maxay ku dhacday wey addoon bu ilahi wuxuu ku odhanaya hebelow waan xanuunsado waan bukooday maan isoo booqanin maxay ku dhacday miyaan kaa budnahay adoonka waxba haysta hade rabbulcaalamiin baa ku leh anaa bukooday ood isoo booqan weyday wاlkalaamu biawaakhirihi laa biawaa'ilihi qaacida iska fahma hadalku markuu isku xidhan yahay meesha u dambaysa yuu ku xukuman yahay qaala addoonku wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow kayfa acuuduka wa anta rabb اlcaalamiin seen kuu booqdaa adoo uunka rabbigiisii abuuray ah yacnii xanuunku iyo jiradu waa naqsi iyo ceeb ceebna waad ka hufan tahay maxaa yeelay rabbulcaalamiin baba tahayba marka seed u xanuunsan see lagu booqdaa booqashadu waa farac marka seenkuu booqan karo addoonku waa yaaba waxa ku dhaca dhegaysaad qaala ilaahi wuxuu idhi amaa calimta ma waadan ogayn anna cabdii fulana addoonkaygii hebel ahaa marida inuu bukooday oo falam tacudu aadan booqanin addoonkii hebel ahaa ee taqaanay ee dariskaada ahaa ama walaalka ah ama ahla ahaa ama muslim kaloo taqaanayba ahaa intuu xanuunsaday inaadan booqanin soo ma ogid addoon ilaahay uu jecel yahay oo da muslim ah idan muminiinta wixii aad yeeshay allaad yeeshay waxaad ku wanaajisa muslimiinna allaad ag dhigatay warku waa sidaa muslimiintaan necbahay oo ayagaan ku duuli oon gaalo ooga heelini rabbina waan jecel keeni mayso toban jeer baan idiin sheegnay ilaa aad nagu daasheen atuxibu acdaa alxabiibi watadacii xuban lahu maa daaka fi imkaani wkada tucaadii jaahidan axbaabahu ayna almaxabatu ya akha shayطaani nuuniyad ibn qamika akhriya isma keenaysaa ushu xadiidkan fahma muslim baan ahay muslimiintaan jecelahay ku diin baan ahay gaal baan ooga helin lugooyadooda iyo lukagoyntoodaan ka shaqayn dhibkoodaan wadi kitaabkoodii baan ku tuman saasaana muslim ku ahay isma keenayso isma qabanayso hawshaas ilaahay wuxuu idhi amaa calinta ma waadan ogayn ana cabdii fulaana marida falam tacudhu amaa calimta ma waadan annaka low cudta wadaad booqan lahayd lawajadtanii cindahu agtiisaad iga heli lahayd ajir badan baad ka heli lahayd wey waa ka abaalmarin lahaa raalli baan kaaga noqon lahaa marka taas ka soo qaad aniga rabbulcaalamiin oo xanuunsadeeda booqan weyday halkaasuu ilaahay muminiinta dhigayaa wanaagga loo tirayo iyo waxa la taarsado halkaasuu rabbigeen dhigay in asagii wax la taray man da ladii yuqrid اllaha qardan xasana weeye falam tacudnii weeye muslimiinta iyo ahlu khayrka ninkii meel xun dhigana waa inaad meel adag u istaagto adna meeshuu dhigay meel ka dan dhigto weeye hadda goor baan tusaale idiin soo qaaday qoratadii baasha qoratada ahayd geel kacbaadis ama madaxtaagti aad lahaydee ee nabiyulaahi ibraahim waagii dabka lagu tuuray ku afooftay nabi maxamed muxuu yidhi meeshii lagu arko ha la dilo usha u horraya ninka ku dila boqol xasanuu leeyahay dhacda u horraysa annaga intaan ku khaldannay carruurti waagan ahayn bahalkaba tir la yidhaahdo oo madow oo sharaxsharaxa leh oon dhihi jir nabi maxamed boo tukanaya wejigay ka qaninti baan ku jihaadi jira waaga carruurta ahayn kabatir ma garanaysaa orod badan oo madow markaad kala goyso madaxeedaa gooni ordi oo dabadeedaa gooni ordi ayadoo kala go'an way qaniye kululayd hadday ku qaniinto wax lamida waxaan idhi nabi maxamed bay qaniintay maqasha markaan la joognay iyo baraarka kabatir baan raadin jirnay maanta o dhan waan ku jihaadi jirnay baashanaa ka dar nabigu wuxuu yidhi meesha lagu arko wasaqo salaada dhexdaa lagu dula hala raasado ajir ulba ushay ka horaysaa ka ajir badan ta labaad baa ka ajir ta saddexaad baa kasii ajir yar dhacad u horaysa ninku la hela awshiisu waa conform weeye limaada waxaa la tusayaa axad walba muslimiinta iyo ambiyada meeshuu u istaago waa in loo istaaga weeye la tuso hiilo xayawaan baa muslimiinta ka heliyey baa waxaa la rabaa in laga heliya ilaa qiyaam isaaca ilaahay addoommadiisa muslimiinta halkaasay u joogaan ninka ku xadgudbana isagaa garanaya meeshuu aakhiray aadahay ya bna aadam istacamtuka falam tucimnii ibna aadanow raashin isii baan ku ii oo gaaja igaha qabtir markaasaad quudin weyday qaala yaa rabbi kayfa ucimuka kayfa ucimuka waacimka waanta rab اlcaalamiin seen allow kuu quudanaya adaabaa quudka bixiya oo irsaaqada bixiya oo boqor maaliga oo aadama ka deeqtooma laaniyn cala alcaalamiin alla waa sidee addoonku waa yaaba qaala wuxuu ihi ilaahay amaa calimta annahu istacamaka cabdii fulaan ma waadan ogayn hebel ha oo baahan maalin afku wax iigu qaba inuu ku yidhi qada iga bixi quraac iga bixi gaajan dhacsaala waa iga caddahay indhihii baa i madoobaanaya inuu ku yidhi falam tucima aadan quudinin ama calimta ma waadan ogeyn anaka low acamtu haddaad wax siin lahayd oo quudin lahayd lawajadta dalika cindii arinkaa ajirkiisa agtaydaad ka heli lahayd agtayda cid kale maadan ka hesheen wey marka hadaad addoonkayga quudin weyday anna imaada quudiseen wey soomaalidu way yaqaanaan waxaa le ninkii ninkii magacaada sheegtahee maqashaa loo jiraabay dhen maqasha wax kale iska badaaba magacaadu u sheegtay geela iska daa maqasha u raac ilaahay wuxuu leey addoonka aniga i sheegteen jeclahay waxaad tarto anaa u diyaar anaad iga heli laakiin addoonkan rabe haddaad xumaysay annabaad xumayn lahayd wey waxba jiraan ya bna aadam bini istasqaytuka falam tasqinii biyo i waraabi baan ku idhi ii diidday baad iyo biyaba ii diidday qaala yaa rabbi kayfa asqiika wa anta rabb اlcaalamiin alla useen kuu waraabin adaaba roob iyo biyo iyo baadba adaa keena oon iyo gaajona waa naqaa'is iyo marad weeye allana waa ka hufan yahay qaala wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala istasqaaka cabdii fulaan addoonkayga hebelaha ooman ba biyo isii ku yidhi waraabi falam tasqihi ymadan waraabinin hawshaan reemiyiga u daran tahay wax kale ay ka badbaadaanba nin ooman inay waraabin waaya inay ku naargalaan baan ka yaabi in yaroo biyoy ku bakaylahayaan ee meelaha ku qarsan oo haamaha ku qarsan biyo ma hayno bareeraha hore oonbu meel cid loogu dhacahaya dhaguhu beelahaya halis wey remiyigu masaladan inaysan raashinku u diidan baa laga yaaba ay ku sooraan laakiin biyo ka ariga la jooga borashada kuu diidi oo geejira xoogow dhilka ku wata kaa qarsani imtixaan wey biyaha way ku aafaysan yihin ama inaka adugu low saqaytahu addoonkaas ooman haddaad waraamin lahayd lawajadta daalika cindii agtaydaad ka heli lahayd thawaabkiisii ajirkiisii laakiin maadaama addoon ilaahay intuu ku yidhi aad biyihii u diidday anood oon ii ka soo qaad wey waxaan maanta ka helaad leedahay wey waa culus xisaab baa socota yowma alqiyaama wey hadda ma aha waa lagula sugahayaa hawlaha marka iska ilaaliya addoommaha ilaahay wey ha la quudiyo ha la booqdo ha la waraabiyo dhibka muslimiinta ha laga warqabo dheeftooda loo nuglaado ilaahay sidaasuu yii maxalushaahidku waa inta waxaan lagu bilaabay marka tii u muhiimsanayd waan xanuunsay maadan ibooqanin wahada bayt اlqasiid maxalu shaahidku waa halkaas xadiidka uu keensaday imaamku rawahu muslim وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض كبوقضة سلامة بريدية وأطعم الجائع باهنهنا قوتس راشنك سيئة وفك العاني ninka la qafaale asiirkae xadhigga ku jirana sii fuku sii oo ka shaqeeya sii dayntiisii alcaani ninka xidhan maxaabiista hadda goor baa tuf bay keenya maxaabiis baa ka buuxda labiyo toban kun toban kun bay gaadhaan sanadiha qaarkood jeelkao dhan baa buuxa kama warqabtaan dan kama waa waajib fardu cayna in la sii daayo muslimiinta nin kastuu kari kara laga qayb qaato maalig wuxuu yidhi xoolaha muslimiinta waa waajib in intii la ururiyo muslim kastoo dulmi ku xihan la soo daayo oy weliba gaala haysato iska dawa kala daranyihin kuwa kaleed hadday soo dayn waayaan maxaa la s maaligow xoolaha xooga looga qaadi hadday diidaan waa lagu jihaadi ayagaa lagu jihaadaya kuwa diida xoolaha xorriyadu waa waa aslun fi lbashariya dadkoo dhan waxay dhashaan iyagoo xor ah addoon ma dhasho asalkiisu hawlahan dib bay ka yimaadaan addoonnimadiiyo dib ruux walba wuxuu dhashaa isagoo xor ah shay xorriyadda kaa qaadana waxaa ugu dara markaad jeel iyo xabsi gasho caawa hadii masaajidka kama bixi kartid xabsi kugu dhiman ma jiro markaad boqol salaado tukato oo toban jusoo qur-aan akhrido waxaa dhihi albaabku maryaa kaa fura wax ka daran geed hoostii wax walba ku haysa fadhi waa imtixaan aadamuhu in xorriyadda laga qaado wax ka daran ma jiro marka hawshaasi waa fukulcaani iyo alasiir maxalushaahidkuna waa cuud lmariid buu u keensaday imaamku rawaahu lbukhaari alcaani wa alasiiru waa maxbuuska jeelka ruuxa ku jira ee xidhan laga qaado can hawban mawla rasuuli lah sal sl radi allahu tacaala canhu canhu sal l qaal ina almuslima ruuxa muslimkaa idaa caada akhaahu lmuslima walaalkiisa kale muslimka hadduu booqdo salaamoo bareediyo lam yazal kama zuulo ruuxa muslimkii zaairkii soo booqday ama caaidkee booqday walaalkii fii khurfati اljanna janno midha gurashadeed inuu janno kasii midho guranayo xataa yarjic ilaa uu soo laabto gurigaada aad ka dhaqaaqdo eed aaddo walaalkaa isbitaal yaalla soo salaanto isagoo meel ku xasusan soo booqato intaad sii socoto iyo intaad soo socotoba midho jannaad baad sii guranaysa janno midhaheed ilaahay baa socodkaada raalli ka ah ajri badan baa lagaaga qoriya way macnuhu lam yazal kama zuulayo fii khurfati اljanna jannada midhaheeda inuu guranayo kama zuulayo xataa yarjic ilaa uu soo laabto qiila yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo waxaa le wamaa khurfat اljanna saxaabadu ereyga fahmi waayaan nabigay weydiinayaan inta kale fahanaye khurfat ljanna nabi allow maxay tahay qaala nabi wuxuu ihi janaaha waa midha gurashadeeda min aljani walijtinaa midha gurashada wey laacidda geedka laaci laga goosto wey beer jannaa nimay xaggii xagga hareeraha ka tahay oo waddadii qaadahayo kolba laaci kan macaan kan gooso sii soco weeye hawshaada tilaabadaad qaadda iyo gacantaad qaadda ajir ba lagaaga muslim xadiid kaloo fi saxiixayn ku yimid wuxuu ahaa caa'idu lmariidu calaa makhaarifi اljanna xataa yarjic caa'idu lmariid ninka booqdayn ruu xanuunsan weeye calى makhaarif اljanna jamcu makhrafin jannada gurashadeedu kusii jira xataa yarjic idan waa hawl aad u qiimo badan reer magaalkuna hawl baryahan way fududaystaan maruu leeyahay hebel baa sakaraado isbitaal yaallo unbaad xoogow isyar taabiibi isu dhaqaaqi maayaba marka hawshaas yaan la moogaanin ajir badan baa ku jira wey وعن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم أdoon مسلم ma jiro يcuud booqanaya مسلما مسلم kala booqanaya udwatan nis hore nis hore ama aroortii barqinkii ilaa hadday jirto ruux muslima oo booqda muslim kale niska hore ilaa sallaa calayh waxaa u duceeyo ammaana addoonkaasi sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag xataa yumsi ilaa uu galabaysto nis horaad booqatay xilligaad booqashada bilowda ilaa casarkii iyo toddobaatan kunoo malag kuu ducaanayaan waducaa almacsuumina waa mustajaaba malagu waa macsuum ducadiisa waa lagu aqbali waa ku ammaanayaa wain caadahu haddii uu u booqdo muslimkii walaalkii ahaa cashiyata nis dambe galabtii wixii duhur ka dambeeyey casaradii baad booqatay ilaa hadduu jiro sallaa calayhi waxaa asna u duceeyey kaaniska dama booqday sabcuuna alfa malakin xataa yusbix toddobaatan kun oo malag baa kuu ducaynaya ku ammaanaya ilaa waagu ilaa waago habeenkaasoo dhan ilaa maalinka dambe intaa maxaa dheer nabi wa kaana lahu khariifun fi ljanna wa kaana lahu khariifun fi ljanna ay makhrafatun fi ljanna beer jannaadna waa loo dhisahayaa toddobaatan kun oo way kuu ducay nis hore nis dambe kaad ka dhigataba beer jannaadna ilaahay baa ku siinayaba maxaa yeelay hilibkii iyo walaalatinimadiibaad muujisay rawahu tirmidi wqaala xadiiu xasan alkhariifu ahamr اlmakhruuf ay اlmujtanaa waa midhaha la gurto wal waxay dhah khariifku waa faciil bmanaa mafcuul khariifku waa beerta qudhigeedana waa la yidhi imaarti maa beer jannaad baa lagu siinaya waana iskeenaysaa midhahaad guranayso beerunbaa laga guri lahaa isma diidahayaan bay dhan wadaadu idan beer jannaad baa lagu siini ama midho jannaad baad sii guran isku macno wey وعan aنس رضي الله تaعالى عنه قاaل كاn غuلاaم يhوudiي يkhdم النبي gaaruu booanaya muslimiin iska daa gaaro ayuu booqanayaa xidhiir ka dhaxeeyey kaana ghulaamun yahuudiyun wiil yahuudeed baa wuxuu ahaa yakhdumu nabiya nabiga kii u adeeya gacanyaru nabiga uu ahaa aabbihi baana u keenay wiil baari oo caqli badanoo fiican buu ahaa famarida wiilkii baa xanuunsadoo bukooday faataahu nabiyu cuuda abubakr iyo cumar baa raacay jamaca min asxaaba nabiga raacday xadiiku isagoo faasamaad garanaysaan sunanka ee saxaaxa yuu ku jiraya masaaniidda faataahu nabigaa u tegay yacuudu asagoo booqanaya faqacada nabigaa fadhiistay wiilkii oo xanuunsan oo aad u xanuunsan buu nabigu dul fadhiistay faqacada cinda ra'sihi madaxiisa agtiisuu fadhiistay faqaalna wuxuu ku yidhi aslim wiilow islaam buu i islaamka soo gal riwaayadii axmed baa caddaysay qul ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muxammadan rasuulu waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah fanadara ilaa abihi aabbihii eegay wahuwa cindahu asagoo agtiisa duqi dhalayoo fadhiya ayuu saa u fiiriyey aabbihi buu ka idan qaadanaya nabigii uu la joogayna waaka aabbihiina waaka aabbihiibu saa u fiiriyey aabbihi waa yahuudi shaydaana wuu og yahay nabigu inuu xaq yahay oo rasuul yahay wiilkiisu hadda haddii uu saa ku nafbaxa inuu khatar la kulmi uu og yahay waa xadiidku u daliishaday bukhaari u daliishaday ilmaha yarka ee mumayiska caaqilkan weli qaan gaadhin hadduu gaalnimo ku dhinto naarba quwaxaysuu yidhi islaamkuna waa ka asaxaya waajib buuna ku yahay gaalnimaduu ku dhacana waa loo ciqaabaya goorma xadka adduunya laga fulinha laisku khilaafo cuqubada ukhri buu ka iimaanku iyo islaamku waa min alwaajibaati alcaqliya cinda alxanafiya wa jamaca minha alcilm takliifka iyo buluuqa waxaa loo shardi waa saa darteed baa ninkan yarken weli qaan gaadhin buu nabigu wuxuu leeyahay islaam oo diinka soo gal wuxuuna odhan doonaa ilaahay baa ilaahay mahadi allihii naarta ka badbaadiya baa mahadle muxuu nabigu kuu saa ku dhiman lahaa e eh, ahlunaar marka ilmaha aan qaan gaadhin buluuqin ee caqliga leeyahay toban jirka kooiyo jirka sagaal jirka siddeed jirka ee weli biyo duulin een qaan gaadhin waa mukallafun biاlislaam biاtawxiid qur-aankaa tusay suuratu nisa baa tusaysa ila lmustadcafiina ka akhriya xadiidkan ka akhriya waa ra'yi aad u xoog badan bal waa ra'yu jumhuuri الsalaf الsaalix shaaficiyin yaro xanaabila ah ayaa yidhi waxaa loo shardiyaa buluuq daliilla ma laha faqaala wuxuu ihi odaygii aic abalqaasim abalqaasim amarkiisa qaado yeel siduu kuu sheegahayo yuhuudna wuu ka baqayaa inay maqasho wiilkiisu inuu naar ka badbaadana wuu rabaa naartu wiilkiisa ka badbaadan asaguma iska badbaadso xasadnimo ayaa haysa iyo kibir faaslama wiilkii baa islaamay fakharaja nabigaa baxay sal l slam wahuwa yaquulu asagoo leh alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar ilaahay baa mahad iskale ka badbaadiyey ilmahan asaga ah naar ka badbaadiyey wa fii riwaaya anqada bi min annaar aniga dartay iyo sababkay allah naarta kaga badbaadiyaa mahadle kadibna rwaxidku uu leeyahay nab wuxuu hi yahuudigan ka kaxiya walaalkiin soo qaada dhaqa ku tukada qubuuraha muslimiinta ku xabaala la soo wareega xilkiisa maxaa y waa walaalkiin muxuu ku islaamay bishahaadatayn anayay rawahu albukhaari bukhaari baa xadidka wariyey axmed iyo sunankaba waa wariyaan wallahu subxaana wa tacaala aclam